sifaadda ambiyada akhlaaqda xunna waa sifaadda faajiriinta waxaa noogu dembeeyey qisadii camar ibni caas markuu wafdinimo ugu tegay musaylamat alkadaab oo uu yidhi maalmahan wax ma lagu soo dejiyey moxamed oo uu yidhi ha suurad aad u cajiib leh ayaa lagu soo dejiyey suurad weyn oo gaaban oo uu yidhi aqri kadibna uu camar sheegay inuu yidhi waxaa ilaahay ku soo dejiyey walcasri nal insaana aayaddaas waxaan ka maqlay u yidhi markaas camar ibna caas asagu muslimba maahan kadibna uu isku dayey musallama inuu yidhaahdo anigana waxbaa laygu soo dejiyey wixii markuu akhriyeyna uu ku yidhi wallaahi innaka la taclamu annii aclamu annaka tagdib wallaahi adiga laftikaa waa og tahay inaan ku ogahay inaad been sheegaydo faydaa kaana hadduu yahay haadaa warkaasu oo kala soocidda la kala soocayo kan run sheegaa iyo kan been sheegaa min mushrikin gaal xaggiisa hadduu ka ahaaday oo camar markaas gaalu ahaa waana kala saaray nebi moxamed sala allahu calayh wasalam nebinimadiisa iyo musaylamo beentiisa fii xaali shirkihi shirkigiisa xaaladdiisii xaaladdaas dhexdeeda haddii arrintaasu ka ahaatay oo isagoo shirkigiisii ku sugan uu kala saaray lam yashtabih ousan iskaga ekaanin calayhi asagoo mushrig ah xaalu muxamadin sala allahu calayh wasalam xaalka nebi muxamed iyo wasidqu runtiisa iyo wa xaalu musaylama musaylima xaaladiisa lacanahu llah ilaahana calado wa kadibuhu iyo beentiisa fa kayfa sidee iskaga ekaanaa biulilbasaa'iri oqoonyaalka dadka u saaxiibkaa wanuha caqliyaalka dadka u saaxiibkaa wa asxaabi alcuquuli dadka caqliyaalka u saaxiibkaa caqliyaalka assaliimati oo nabadda qaboo fayada qaba caqliyaalka almustaqiimati toosan iyo walxija caqliga oo caafimaadka qaba alxija waa caqli warihaadaa sidaas daraaddeed qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi waman axadkeebaa adlamu ka gardarro badan miman qof iftaraa abuurtay calallaahi ilaahay korkiisa kadiban been oo qaala ama yidhi uuxiya ilaya waxbaa la ii waxyooday walxaal lam yuuxa ilayhi shay-un aan waxba loo waxyoon iyo waman qof qaala yidhi saunsilu waa soo dejinaa midla maa shay wax la mida anzal allahu alla soo dejiyey ayaddan ilaahay wuxuu ku sheegaa dadka waxa ugu dulmi badan qofka ayadoon ilaahay soo dirin oo aan ilaahay u waxyoon yidhaahda ilaahay baa i soo diray waa la ii waxyooday dadka qofkaasa ugu dulmi badan qofka dulmi badanu ma jiro marka qofka aan nabi ahayn oo nabinimo sheegana waa dadka kan ugu dulmi badan nabiguna waa dadka kan ugu cadaalad badan ma dhici karto marka inay isku darmaan oo la kala gara waayo dadka qofka ugu cadaalad badan iyo kan ugu dulmiga badan ma dhici karto waman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof iftaraa abuurtay calallaahi ilaahay korkiisa kadiban been aw qaala yidhi uuxiya ilaya waxbaa la ii waxyooday walxaal lam yuuxa ilayhi shay-un aan wax loo waxyoon ayadoon waxba loo waxyoon qofka yidhi waxbaa la ii waxyooday waman qof yaa ka dulmi badan qaala yidhi sa unzilu waxaan soo dejinaa midla maa shay wax la ansalallahu alla soo dejiyey qur-aanka alla soo dejiya mid la mid ah aan soo dejinaa qofka nabinimo sheegana isagoo nabi ahayn dhaha nabiyaan ahay waxa uu leeyahay wixii alla soo dejiye oo kale soo dejina aayad kale ilaahay wuxuu ku sheegay dadka waxa ugu dulmi badan laba qof qof waa qofka iyadoon alla soo dirin alla isoo diray qofna waa qofka rasuul alla soo diray beeniye dadka labadaasa ugu dulmi badan wax ka dulmi badan ma jira labadaas qof ayadoon ilaahay soo dirin oon ilaahay la hadlin oo u waxyoon yidhi waa lay soo diray qof ka dulmi badan ma jiro wakadaalika qofkii rasuulkii alla soo diray diidana qof ka dulmi badan ma jiro dadka labadaasaa u dulmi badan wa qaala ilaah wuxuu ku yidhi fii haadihi alaayati alkariima aayaddan wanaagga badan faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badan minman qof iftaraa abuurtay ala allah ilaahay korkiisa kadiban been ow kadaba beeniyey biaayaati ilaahi aayaadkiisa labadaas wax ka dulmi badan ma jiro qof ilaahay ku been abartoo yidhi allah isoo diray ayadoon la soo dirin iyo qof aayaadka alla soo diray beeniyey labadaasaa dadka ugu dulmi badan faman axadkeebaa adlamu ka dulmi badanoo ka gardarro badan yaa sheegi kara axad ka gardarro badan niman qof iftaraa abuurtay calallah ilaahi dushiisa kadiban been oo yidhi allah isoo diray iyadoon la dirin oo amase kadaba qof beeniyey biaayaati aayaadkiisa ilaahay rasuul la soo diray innahu arrintu waxay tahay laa yuflixu ma liibaanan almujrimuuna dembiilayaalka dadka mujrimiintaahu ma liibaanaan qofkii ayadoon alla soo dirin yidhi waa lay soo diray waa mujrim qofkii rasuul alla soo diray beeniyeyna waa mujrim labadooda midkoodna ma liibaano wakadaalika sidaasoo kale taman qof ayaa ahaday dadka kan ugu dulmi badan wakadaalika sidaasoo kale man qof ayaa ahaday dadka kan ugu dulmi badan kadaba beeniyey bilxaqi xaq alladii xaqii jaad bihi ay la timid alrusulu rususha oo waqaamad ay ku istaagto ku quntay calayhi korkiisa alxujaju xujooyinka ilaahay soo diray laa axadda qof ma ahan adlamu mid ka dulmi badan minhu qofka diiday aayaadkii alle oo beeniyey kamaa fi lxadiii sida xadiidka ku sugan axmed wariyey acta naasi dadka kuwa ugu madaxa adag calallaahi alle ilaahay dushiis waxaa ugu madax adag dadka uu abuuray rajulun nin qatala dilay nebiya nabi qof nabi dilay nabiga alla soo diray uu beenin uguma siinin waaba dilayba ow amase qatalahu nebiyu nabiyaa dilay labadaasaa dadka ugu qallafsan ilaahay agtiisa sababtoo ah qofka nabi dilaya waa qof mujrim ah nabi ma dilo qof aan mujrim ahayn qofka nebi dilayna hadda mujrim waaye labadaasaa ugu qallafsan dadka actanaasi dadka kan ugu madaxa adag calallaahi alle rajulun wa nin qatala dilay nebiyan aw qatalahu ama u dilay nebiyu fandur bal fiiri ilaa cidami sha'ni alakhlaaq akhlaaqda arrinkeeda bal weynanka ay weyn tahay fiiri sida akhlaaqda u weyn bal fiiri faqad istudulla faqad istudilla waxaa loo deliishaday bihaa akhlaaqda waxaa loo deliishaday calaa sidqi nubuwati rajulin nin nebinimadiisu inay run tahay iyo wakadibi aakara mid kale sheegashadiisu inay been tahay waxa weeye nebi moxamed sala allahu calayh wasalam nabinimadu sheegtay inay run tahay waxaa loo deliishaday akhlaaqdiisa wanaagsan mid kalena nabinimadu sheegtay inay been tahay waxaa loo dariishaday akhlaaqdiisa xun marka akhlaaqda bal weynankeeda fiiri fandur fiiri ilaa cidami sha'ni alakhlaaq akhlaaqda arrinkeeda arrinkaas bal weynankiis aad u fiiri maxaa yeelay faqad istudilla waxaa loo deliishaday bihaa akhlaaqda calaa sidqi nubuwati rajulin nin nabinimada uu sheegana inay run tahay akhlaaqdiisa fiicana loo deliishaday waa kadibi aakhara mid kale oo nabinimo sheegana inuu beenaale yahayna akhlaaqdiisa xun aa loo dariishaday marka akhlaaqda weynankeedu wuxuu gaarsiisan yahay waa shay lagu kala saaray laba qof oo midna nabi mid walba nabinimo sheegana in midna uu run sheega midna been sheega akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu gaaraa in qofku noqdo qofka nabigu dadka ugu jeceliy waxaa lagu gaaraa inuu qofku noqdo qofka caaqira nabiga ugu darajada dhow akhlaaqda wanaagsana lagu gaara qofka haddii akhlaaqdiisu wanaagsanaato wuxuu noqonayaa qofka nabi moxamed dadka ugu jecelya wuxuuna noqonayaa barri qiyaame makaanka la degjirayo qofka nabiga ugu dhowna waa noqona qofka akhlaaqdiisa wanaajiya qurbu mansilati dilkhuluqi اlxasan akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibka mansiladiisa dhowaanshaha ay ku dhowdahay min rasuuli اlaahi salى اllahu calيه wasalam qurbu mansilati dilkhuluqi اlxasan akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibkaa mansiladiisu inay u dhowdahay min rasuuli اlaahi salى اllahu calيه wasalam laa yazaalu ka suuli maa almar'u qofka yuxasinu inuu wanaajiyo khuluqahu dhaqankiisa xataa yakuuna ilaa uu noqdo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii aqrabi manzilatin derajada ugu dhow min majlisi nebiyi nabiga makaanu fadhigiisa sala allahu calayh wasalam yudnaa waa loo dhowaynaa qofkaas minuu nabiga loo dhowaynaa maxaa yeelay lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam yuxibbu wuxuu jecel yahay saaxiba alkhuluqi dhaqanka qofka u saaxiibkaa dhaqanka alxasani wanaagsan qofka dhaqanka wanaagsan ku dadaala ku dadaala ku dadaala runtiisa inay badato been carabkiisa ka ilaaliyo dabeecaddiisu wanaagsanaato deeqsinimadiisu badato sabarkiisu bato adkaysimigiisa iyo dulqaadku bato qofka ku dadaala wuxuu noqdaa qofka maalinka qiyaamaha nabiga ugu dhow maxaa yaele nabiga akhlaaqdaas jeclaa dadkii akhlaaqdaas lahaaya nabiga ilaahay u dhowaynaa marka laa yazaalu ka suuli maa almar'u qofku yuxasinu inuu wanaajinaa khuluqahu dhaqankiisa xataa yakuuna ilaa uu noqdo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii aqrabi mansila darajada ugu dhow min majlisi nebiyi nabiga makaanu fadhigiisa sala allahu calayh wasalam yudnaa qofkaas waa loo dhowaynaa minhu nabiga qiyaamaha maxaa yeelay lianna nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam yuxibbu mid jecel ayuu ahaa saaxiba alkhuluqi dhaqanka qofka u saaxiibkaa dhaqanka alxasan wanaagsan fa can jaabir jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey anna rasuulalahi rasuulka ilaahay sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi inna min axabbikum qofka laydinkugu jacayl badan yahay ilaya aniga agtayda wa aqrabikum qofka idinkugu dhowaanshaha badan minii aniga majlisan makaanu fadhiga yowma alqiyaama axaasinakum waa dadka idinkugu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda qofka dadkoo dhan aan ugu jecelahay berri qiyaamana iigu dhow waa dadka akhlaaqda wanaagsan waa dadka runta badan waa dadka deeqsinimada badan waa dadka wejiga furfuran waa dadka dulqaadka iyo adkaysimaha badan waa dadka ixsaanka badan dadkaasaa nabigu dadka ugu jecel yahay ilaahayna aakiro qofkii nabigu jeclaayuu nabiga u dhoweyna sal اllahu calيh waslm inna min axabikum qofka laydinkugu jacayl badan yahay ilaya agtayda uu nabigu yidhi salى allahu calayh wasalam wa aqrabikum qofka idinkugu dhowaanshaha badan minnii aniga majlisan makaanu fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha axaasinakum waa dadka idinkugu wanaagsan akhlaaqan xagga akhlaaqda qofka nabigu dadka ugu necab yahay aakhirana aad uga fog nabiga waa dadka warka badan waa dadka isla weyn oo mutakabiriinta ah waa dadka dadka yasa dadka mutakabiriinta ah dadka yasa isla weyn warka badanoon xisaabtaminoon hadalkooda been iyo run u fiirsan waa dadka nabigu dadka ugu necab yahay aakhirana waa dadka ugu fog nabiga nabi meeluu joogo iyo meel qayr midna lama geeyo kuwaas nabigu wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam wa ina abqadakum qofka loogu nacayb badan yahay ilaya aniga agtayda wa abcadakum qofka idinkugu fogaanshaha badan minii aniga majlisan makaanu fadhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha afarfaaruna waa dadka warka badan dadka iska hadla iska daldalma hadalkooda in malaa'igu qoraydaba aan ku xisaabtamin kelmadda kaa soo baxda malagaa qoraya kuma xisaabtamo wixii afku iska soo qabto uu iska sii daaya af magaaxsadaa la yidhaah waa iska daayaa malagaa ku qorayaba ma gartaba waxaan xaa ka imaanaya ma garto kelmaddan ma kelmaddii naarku geynaheeda mase waa midii janno ma garto waa dadkaas dadka nabigu ugu neceb yahay dadka afartaaruna waa dadka warka badan wاlmutashadiquuna waa dadka dadka aflagaadeeya oo dadka yasa mutashadiqa laba qofa waa la yidhaah qofka markuu hadlaayo dadka iskala weyn oo hadalka afka ku balballaariyo oo fasaaxo iyo aftahanimo uusan lahayn iska doondoona waa qof oo istusa oo muraa'ica oo dadka istusaa qofkaas waxaa la mutashadiq camanku ka hadlaa shidqigu waa canka ama daanka dadka camanka ka hadla dadka dadka yasana waa laydhao dadka aflagaadeeya labada waa laydhaa taas dambuuna ku fasiri doonaa dadka dadka caaya oo isku taaga dadka oo dadka iska maaga afarfaaruuna waa dadka warka badan walmutashabiquuna waa dadka hadalka afka ku balballaariyo isla weyn walmutafahiquuna waa dadka isla weyn mutafayhiqa waa mutakabbirka waa qofka isla weyn oo kibirka badan dadkaasaa nabigu dadka ugu neceb nabigan ugu fog wاlmutafayhiquuna waa dadka isla weyn qaaluu waxay dhahdeen yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow qad calimnaa waa ogaana waa naqaan aartaaruuna dadka warka badan waa naqaan artaar macnihiis waa qof iska hadla oo afmagaxsadaa wاlmutashadiquunana waa naqaano waa dadka dadka yasax oo caaya dadka oo aftahnimada uusan lahayn iska raadiye famalmutafayhiquuna maxay yihiin mutafayhiqiintu qaala nabig wuxu uhi almutakabiruun waa dadka isla weyn ah, mutakabiriinta wey waa dadka aakhira dadka ugu yaryar dhuuracaso iyagoo la ega ilaahay aakhira keena dhuuracaso qof banu aadanahay u egyihiin dhuuracasaana lala ekayna ah, maxaa yeelay sifo aysan lahayn oo rabbi leeyahay adduunka ku dhaqmin oo isla weyni ah kibir waa sifo alla iska leeyahy marka qofka sheegta waa dulloobaa aakhiro iyo adduunba rawaahu tirmidaa wariyey laba kun toban iyo siddeed wasaxaahu lalbaani wuu saxiix yeelay fiihi tirmidiga dhexdiisa wa qaala wuxuu yidhi tirmidi wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi waharhaaruuna huwa alkaiiru اlkalaam waharhaaru dhe waharhaaru harhaarka huwa alkaiiru اlkalaam waa qofka warka badan wاlmutashadiqu mutashadiqiinta alladii waa qofka yatadaawalu isku taaga cala annaasi dadka dadka dadka duro qof ka badbaada lama arko qof ka badbaada malag qof walba waxbuu ka sheega wاlmutashadiq aladi waa qofka yatadaawalu isku taaga cala annaasi dadka fi lkalaami hadal iskula taaga wayabdu calayhim oo dadka caaya waa dadka dadka caaya wa macnaa yabduu macnaheedu waxay tahay yafxushu waa mid xumaan ku sameeya fi lkalaami hadal waa mid afxun wey waa dadka afka xun wa macnaa yabduu yabduu macnaheedu wuxuu yahay ee yafxushu waa xumaanlow fi lkalaami hadalka marka akhlaaqda wanaagsan fadaa'il badana loo sheegay laakiin xadiidkan fadaa'isha uu sheegay oo kali ah haddii loo sheegi lahaa ayadaa ammaan ugu filnaa laheed qofka iimaan kalena xadiidkaana keligiis deeqi lahaa inuu noqdo qofku qofka nabigu dadka ugu jecel yahay aakhirana u dhow derajo la hela ma derajo iska fudud maa taas keligeedaaba ku filan akhlaaq wanaagsan qofku inuu ka caado dhigto walow lam yakun hadduusan ka mid ahaa lahayn min fadaa'ili اlkhuluqi akhlaaqda fadaa'isheeda akhlaaqda alxasane wanaagsan ilaa maakii maahane jaa'a ku yimid fii hada alxadiidi xadiidkan xadiidkan macnaha ku yimid maahane haddaan fadli kale loo sheegi lahayn lakafaa xadiidkaana ku filnaa laha xadiidkaana keligiis ku filnaa laha maxaa yeelay qofka inuu soo xasiliyo oo gaaro nabi moxamed inuu jeclaado sal اllahu calah wasalam oo uu noqdo qofka nabiga aakhiro ugu derajo dhow ee derajo weyn wey qof iimaan luhu taas waa ku dadaala siduu ku gaari lahaa waa ku dadaala qof iimaan maxaa yeelay li'anna taxsiila maxabbati rasuuli rasuulka jacaylkiisa sala اllahu calayh wasalam oo rasuulku ku jeclaado in la soo xasiliyo iyo wadunuwa u dhowaansho min majlisi nabiga makaan fadhigiisa loo dhowaado in la soo xasiliya amrun cadiimun waa arrin weyn waa faa'iido weyn qofka haddii laydhaa shaqadaas haddaad qabato intaasoo dhaqaalahaad ku helayda dhaqaalo weyn dhabarku iskaga jabina inuu soo xasiliyo haddee ka waran shaqo lagu helayo in nebi moxamed ku jeclaado sala allahu calay wasalam oo aad noqoto aakhira manzilada ugu dhow bal ka waran shaqada lagu helayo taas qof kastoo muumina waa inuu ka shaqo dhigto waxaa lagu helaa runta waxaa lagu helaa waracnimada iyo qowrsiga waxaa lagu helaa deeqsinimada iyo waxbixinta waxaa lagu helaa naxariista iyo dadka in loo samafalo ixsaan loo sameeyo waxaa lagu helaa dulqaadka iyo adkaysimaha oo dadka kuwa xadgudba aad u dulqaadato oo aad sabarto taasaa lagu helaa waidaa kaana alqaari'u xadiis horena soo marnuuna xasuusinaa waidaa kaana alqaari'u qofka kitaabkan akrinaya hadduu yahay qaari'a alkariimu wanaagsan oo qalbigiisu joogo kitaabka marka la akrinaa qadintabaha qof ku baraarugay oo ka faa'iidaystay min khilaali xadiiilbaabi baabka xadiidkiisii dhexdiisa xadiidkii assaabixi soo hor maray ilaa anna rasuulallah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa mujaalisan mid la fadhiya liabii bakrin radia allaahu canhu wa huwa abubakarna fii qimati اlkhuluqi akhlaaqda meesha ugu sarrayduu ku sugan yahay falamaa nasala markuu hoos uga degay abubakar radia allahu canhu can bacdihi khuluqi gobol ka mid ah faaraqahu nebiyu nabigu waa ka tegey sala اllahu calayh wasalam cala raqmi ayadoy jirto min annahu abubakrin lam yuqaarif ma kasbanoo ma shaqaysan isman dembi intaas qofka aqrinaa kitaabkan markuu garto carafa wuxuu garanaa alqaari'u qofka kitaabkan aqrine addakiyu oo caqliga leh sira qurbi dilkhuluqi akhlaaqda qofka u saaxiibkaa dhowaanshada uu u dhowaaday akhlaaqda wanaagsan qofka u saaxiibkaa dhowaanshada uu u dhowaaday minhu nabiga sal اllahu calيه wasalam abubakar waxaan soo marnay abubakar waa dadka kan ugu akhlaaq badan bacd alambiyaa nin ayay nabiga agtiisa wada joogeen ninkiyaa afla gaadiyey abubakar marna u jawaabi may nabigu waa fadhiyey waaba dhoolla caddaynaya maxaa yeelay khuluqa wanaagsan oo ah dulqaadka iyo sabarka iyo dadka afka un inaan laga qaybsan afxumada taasaa nabigu jeceliya sala allahu calay wasalam malagaaba difaacaya abubakaroo meesha joogay nabigu wuxuu la cajiibay malaggaas abubakar difaaca oo ninka afka xumo markuu caayo abubakar iska aamuso malagu leeyahay cayda aad sheegaydo adaa ku sifaysan abubakar beryuu ka yidhi markii abubakar ninkii u jawaabay nabigu waa ka tegey meesha waa nagii soo marray xadiiska markii uu ka tegey abubakar nabigu ka daba carar waa u tegey rasuulka alla wuxuu waa arkayday maantao dhan uu caayayey hal mar uma jawaabe markii dambe u jawaabay waad ka soo waad soo tagto maxaa dhacay nabigu wuxuu uhi marka hore malagaa ku difaacayey waan faraxsanaa malaa'igana la joogtay markaad u jawaabtay shaydaana meeshii soo xaadiray waa farxay shaydaan malaa'igta ka tagtay meesha ah, shaqo shaydaana bilaabatay in la wada caytamo marka ma meel shaydaan joogaan ka qayb galahon wax ka fadhiya saasuu ku yidhi nabigu sala allahu calay wasalam marka waxaad dareemaydaa aakhira sababta uu qofku ugu dhowaanayo khuluqa wanaagsan nabigaa jecel khuluqa wanaagsan adduunkana waa nebca nabigu khuluqa xun aakhirana waa necebye weligiisna waa neceb marka sababta aad ugu gaaraydo nabiga inaad aakhira u dhowaato waa wixii nabigu jeclaa khuluqa wanaagsan salawaatullahi wasalaamu calayh marka sirta ku jirta in aakhire loo dhoweeyo waxay tahay waa arrintuu nabigu jeclaa qofka akhlaaqda xuna waxaa aakhire looga fogayna adduunku ka fogaa jir qofku wuxuu jeclaayuu aakhira ku noolaana taasuu ku noolaana nabigu adduunku nabcaa khuluqa xun akhlaaqda wanaagsanna adduunkuu jeclaa sidaasaa qofkii akhlaaqda wanaagsana aakhira nabiga ugu dhowaana waidaa kaana hadduu yahay alqaari'u qofka kitaabka aqrina alkelimu wanaagsan qadintabaha mid baraarugay min khilaali xadiiilbaabi baabka xadiidkiisa dhexdiisa xadiidkii asaabiqi soo hormaray hadduu uga baraarugay ilaa anna rasuulalahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa mujaalisan mid la fadhiya liabi bakrin radia allahu canhu wa huwa abubakrinna fii qimati اlkhuluqi akhlaaqda wanaagsan meesha ugu sarrayduu ku sugnaa falamaa nasala markuu hoos uga degay radia allaahu canhu abubakar can bacdi khuluqii gabal ka mida oo ah sabarkii uu ninkaas u sabraayey faaraqahu nebiyu nabigu waa ka tegey sala allahu calay wasalam cala raqmi ayadooy jirto min annahu abubakrin lam yuqaarif asagoon kasban oon shaqaysan isman wax dembi ah intaas markuu garto carafa wuxuu garanaa alqaari'u qofka kitaabkan aqrinaa addakiyu oo maskaxda feecan sira qurbi dilkhuluqi اlxasan dhaqanka wanaagsan qofka u saaxiibkaa dhowaanshada uu aakhire u dhowaana nabiga sirta ku jirto ku qarsoon minhu nabiga uu dhowaana sal اlahu alay waslam wabilahi towfiiq ina alkalaama in laga hadlo can fadaa'ili xusni اlkhuluq xusnulkhuluqa fadaa'ishiisa in laga hadlaa waasicularjaa'i dhinacyaalkiisu waa miday ballaaran yihiin dhinacyaalkiisu aaday u ballaaran yihiin walaakiin xasbii waxaa igu filanuu yidhi shiiku annanii aniga dakartu inaan u sheegay ahla aliimaan dadka ahluiimaanka hawaanadu deeqdaa ayagaana ka faa'iidaysanaa kitaabka marka walaakiin xasbii waxaa igu filan annanii aniga dakartu inaan u sheegay ahla aliimaan dadka ahlu iimaanka bishay'in wax oo minhaa fadaa'isha xusnulkhuluqa ka mid ah xataa yarjica si uu u soo laabto annaasi qofka halmaamay waxaan kitaabkan u qoray dadka awal wax ogaa laakiin xoogaa shayddaanku halmaansiiyey inay u soo laabtaan dhaqanka wanaagsan wayantabiha uuna baraarugo alkaafilu midka halmaansan midkii halmaansana uu baraarugo falyandur imru'un war qof walbaa ha fiiriyo falyandur imru'un qof ha fiiriyo fii nafsii nafsadiisa hal huwa hal huwa qofkaas aduu isfiiri bal naftaada xisaabi hal huwa qofku binaasi dadka latiifun mid u turid badan maya bal aduu isfiiri ma tahay qof dadka aad ugu tura bashiishulweji oo weji furfuran weji furfuran ma tah oo farxad low ah hashhaashun akhlaaqi wanaagsan hashhaashka waxaa la idhaha qofka akhlaaqda wanaagsan oo deeqsiga ah, aa la idhaha hashhaash hashaasku waa alxasnu khuluq aلsakiib waa qofka farxadda badan oo deeqsiga ma tahay sidaas adiga yadma'inuuna ilayhi oo dadku ku xasilaan dadku waa ku faraxsan yihin inay la fariistaan u yimaadaan ah, qofna waa ka naxan dadku aduu kaa tahy ma istaqaan ah, ma istaqaan mise jirkaagaad baarta cudurrada ku dhaca ee qalbigaagama babaartid ilaa dadka mu'miniinta ah mar walba iimaankooda akhlaaqdooda dhaqankooda ayay miisaamaan ma hoosay u dhacday mase koray u kacday laakiin gaaladu waxay ka fakeraan jirkooda baaris isku samee mid guud mid gaara balhasheeg halkaan mara caafimaadkayd laakiin taasu qiimo male leh waa caqlilaawo si kasta haddaad kun goor isbaaraydo noolaameed waa tegi inaad tagtaa kugu qoran waxaa la rabaa nimcada waarayda inaad u diyaargarowdo oo iimaankaagu hadduu hoos u dhaco aakhirad ku khasaare waxaadna la kulmaydaa khasaare abadi ah hadduu laakiin koobco nimco abadiyaad la kulmayda iyo caafimaad abadi ah marka waxaa la baaraa lala socdaa akhlaaqdaada dhaqankaaga diinkan la sheega adugu halkaad uga jirta haddaad sifo wanaagsan oo la sheegayo aragto waa la raadiyaa sifadan adugu maleeda haddaad leedahay ilaahay kumahad kuna adkayso siyaasa haddaadan lahayna hadda iska doondoon صiفo xun oo la sheegaya markaad aragto sifadaas naftaadaa laga baaraa naftaadaa ila diinku adugu kula hadlaa haddaad sifadii xumeed laheed waa laga toobad keena waa laga foqa intaadan ku dhiman so uma jeedid yadmacinuuna ilayhi qof dadku ku xasilaan yartaaxuuna oo ay ku raaxaystaan ilaa jiwaarihi la darsidiisa marta inay la darsaan la shaqaystaan la noolaadaan wayataladaduuna oo ay ku macaansadaan bijiwaarihi la darsidiisa inay la darsaan qof ay ku macaansadaan ma taha wayatasaabaquuna dadkuna u kala hor maraan limuraafaqati la saaxiibidiisa fii asfaarihi safaradiisa lagula saaxiibo ma tahay adiga mise ma tihid dadka dadku ay inay la saaxiibaan la rafiiqaan u kala hor maraan hadduu safrayo xataa oo yidhah waa kula safra markay isku meel u socdaan ya'manuuna oo ay aamin dadku ka yihiin khawaa'ilahu dhibaatooyinkiisa calaa anfusihim nafyaalkooda ma ka mid tahay dadka dadku aaminka ka yihiin hebelaa ah, hebel ku qiyaani ma hebel waa huba inuusan iqiyaanin hebel idili ma hebel icaayi ma hebel ixama ma hebel ijaajuusi ma ma tahay adig dadka dadku aaminka ka yihiin oy leeyihiin naftayda hebel waa inuusan waxyeelayn maalkayda inuusan waxyeelayn waa huba cirdigayda sharaftayda inuusan ku xadgudbayn waa huba ma mise dadka laga cabsadaato oo mu'miniintu ka baqaan oo yidhaahdaan amuu ku khiyaanaa amuu ku aflagaadeeya amuu ku dhibaateeya ya'manuuna dadka ay mu'miniintu aaminka ka yihiin maka mid tahay qawaa'ilow dhibaatooyinkiisa calaa anfusihim nafafyaalkooda ay aaminka uga yihiin kamaa ya'manuunahu siday aaminka uga yihiin calaa amwaalihim maalyaalkooda oysan uga cabsayn maalkooda inuu khiyaano ama dhaco ama xado wa acraadihim iyo sharaftooda dadka ay muslimiinta cirdigoodu aaminka ka yahay oo ay hubaan inuusan xamanayn inuusan caayayn inuusan aflagaadaynin ma ka mid tahay kaas ah, wa acraadihim cirdiyaalkooda sharaftooda dadka mu'miniintaha sharaftooda dadka ay aaminka ka tahay ma ka mid tahay baycuhu hadduu wax gadanaa samxun waa fudayd wa shiraa'uhu haddii beeca waxa la badeecada markaad shiraagana markaad soo qaadayd baycuhu hadduu badeeco iska gadaa samxu waa fudayd wa shiraa'uhu haddii uu soo gadanana samxu waa fudayd xadiiuu dadka markuu la hadlaa sidqun waa runlow wa wacduu ballanqaadkiisuna wafaa'un waa oofin kuwaas ma ka mid mase kuwaas adugu cagsigoodaad ma ka mid baycu hadduu wax sii gada badeeco samxun waa fudayd wa shiraa'uhu hadduu soo gadana samxun waa fudayd xadiiuu hadalkiisu sidqun waa run wa wacdu ballanqaadkiisu waa waafaaun waa oofin wa kalaamu hadalkiisu khayrun waa khayr waa tasbiix waa dikri waa istikfaar mase waxaa tahay dadka xanta iyo beenta iyo aflagaadada iyo duridda ay u tahay adkaartu iyo lacnadda yadduhu gacantiisa cani shari sharta makfuufatun waa mid laga celiyey sharta waa mid laga celiyey gacantiisa yadduhu gacantiisa cani shari sharta makfuufatun waa mid laga celiyey wa caynuhu ishiisana can ilkhiyaanati khiyaanada masruufatun waa mid laga leexiyey waxaata dumarka kuwa hoosta ka fiiriya adoo ah, iska dhigaya inaadan fiiraynoo meel kale fiirina mase kuwa isha ka buuxsadaata mase dadka ishooda laga celiyey oo aan keligooda hadday yihiin iyo hadday dad la joogaan midna wax ilaahay ka xarimay fiirin miyaata kuwaad ku jirta aduu ma ishiisa canilkhiyaanati khiyaanada masruufatu mid laga celiyey xoolaha islaameed meeshay ka degan yihiin had qofka hadduu arko aan damaacinayn miyaad mase meeshay ka degan yihiin markuu arko qof dhahaya dadku iima jeedaan oo aysan qalbigiisa ku soo dhacayn ilaaha kuu jeeda miyaad adiga ma isdaqaan kumaad wa caynuhu iishiisa canilkhiyaanati khiyaanada masruufatu mid laga leexiyey mata salaamuhu salaamtiisu mabduulun waa mid la siiyey likhaadimihi shaqaalihiisa kamaa huwa mabduulun sida loo siiyey liqaa'idii hogaamihiisa qof salaama kan madaxda u ah iyo kan ka hooseeya iyo kan isaga u shaqeeya oo kulli muslimiinta salaamtiisa ka dhaxayda mata mase gabalna waa salaata gabalna salaamta uma quurti kumaa tahay adugu ma istaqaan salaamuhu salaamtiisu mabduulun mid la siiyey ma tahay liqaadimihi adeegihiisa kamaa huwa mabduulun sida loo siiyey liqaa'idii hogaamihiisa dalaaqatu wejhi weji furfurnaantiisa likayri macaarifihi dadka uusan aqoonna u suganta qof uusan aqoon wax kala dhexayla rag bashaashadu ku qaabila sida dadka uu yaqaan ugu qaabilayo qof weji macbuus uu yahay ma jiro qofka wanaagsan dalaaqatu weji weji furfurnaantiisu liqayri macaarifihi dadka uu yaqaan qayrkooday u sugnaatay kamaa hiya sida weji furfurnaantu ay ugu sugnaatay lidawii masaalixihi dadka danihiisa haya dadka uu asagu danta ka leeyahay sida ugu weji furfuran yahay dadkuusan danta ka lahayna saas uga fujin ilaa dadka xunxun ee khabiifiinta dadka uu danta ka leeyahay waa isku furfuraan waa isku kala daadina waa u farxa qofka asaga danta kale markuu arkana wejigu tuba ah, midkii la yiqiinba maa kaas waa khabiif kayrlaawaa ah, waxaa la rabaa qofka adiga danta kaale iyo kaa danta ka leedahay iyo keedan aqoon kulli inaad bashaashad ku qaabilsho iyo weji furfurnaan saasaa la rabaa saasaa la rabaa sakhiimatu qalbihi cuqdadiisa iyo uurgunudkiisa cuqdadiisa qalbixumada weeye sakhiimadu waa cuqdada iyo qalbixumada sakhiimatu qalbihi qofka muminka ee wanaagsan cuqdadiisa masluulatun waa mid la siibay qalbigiisa waaba laga dhaqayba wa dunuunuhu malayaalkiisa biikhwaanihi walaalihiisa uu u maleeyo muxasanatun waa mid la wanaajiyey dadka walaalihiisa ayr u malayma ayr oo u malayna xumaan u malayma balaayo u malayma adiguba ma jeclid in xumaan lagu maleeyo waa inaad dadka muminiinta ayr u sakhiimatu qalbihi cuqdadiisa iyo uurgunudkiisa masluulatu waa mid laga siibay qalbiga wa dunuunuhu malayaalkiisuna biikhwaanihi walaalihiis u malaynaa muxasanatun waa mid la wanaajiyey wa ukhuwatuhu walaalnimadiisa lahum muslimiinta uu walaal u yahay saadiqatun waa mid run ah oo afka baarkiisa aan ahayn ilaahay baa tilmaamay mu'miniinta runtaa sifaadan iska fiiri haddaadan lahayn hadda raadso haddaad leedahay ilaahay ku mahdi qaala allahu tacala ilaah wuxuu yidhi waalmu'minuuna ragga mu'miniinta waalmu'minaatu gabdhaha mu'minaadkaa bacdun gebalkood wliyaau bacdin gabalka kaley weli u yihiin weli waxa le almaxabbatu wannusra waa isjecelyihiin waana isku gargaaraan mu'miniinta haddaysan iyagoon isku midab ahayn oo aan isku luqa ahayn oo aan isku waddan ahayn waa isjecelyihin hal jir wey ilaahay dartiisa isku jecelyihin iyo iimaanka wlmuminuuna ragga muminiinta wlmuminaatu gabdhaha muminaadka bacdun gabolkood wliyaa bacdin gabalka kaley weligu yihiin oo waa jecelyihin waana u gargaaraan ya'muruuna waxay isfaraan bilmacruufi wanaag wayanhowna waxay iska reebaan can ilmunkar munkar saasaa lagu yaqaan muminiinta wuxuu yidhi imaam alhazaali moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed abu xaamid alghazaali qofkaan dadka wanaagga u sheegin xumaantana aan ka reebin muminiinta aayaddaas alla ku tilmaamay ka mid maaha kuma jiro sidaas darteeda sugi maayo naxariista ilaahay dadkan u ballan qaaday sugi maayo ma rabtaa inaad naxariistaas aayaddu sheegtay aad yeelato haddii la yidhahdo fiiriya qofka shaqadaas qabtaa mushaarkaas le yaa qaadanaa mushaarka waa qofkii shaqada qabta ka waran aboon qaban haddaad u soo istaagto dadko dhan waxay ku fahmayen inaad maskaxda la'ada dadko dhan waxay ku fahmayen inaad qaldanta maxaa yadha haddaad danaynaydo mushaarkan shaqadaad qaba laheed soo maha ilaahay weyna ku sheega aayadda laakiin mushaarka yaa leh dadka sifaadan yeesha mu'miniinta jecel u naxariista u gargaara wanaagga dadka amra xumaantana dadka ka reeba soo uma jeedin ilaa wuxuu yidhi mu'miniintii weli tilmaamaan naxariista iska leh wa yuqiimuuna waa ogaan asalaata salaada ma dayacaan si saxay u tukadaan waa ilaaliyaan salaadda wa waa bixiyaan azakaata zakada wayudiicuna allah warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisana waa adeeca wax kastoo alla amray khiyaar ma leh waa samaynaya wixii alla ka reebay waa ka haraya wixii alla sheegay rumaysanaya ilaa wuxuu yidhi subxaana ulaa'ika dadka sifaadaas leh sayarxamuhum ullahu alla u naxariisanaa in allaaha alle casiisu waa mid awood badan oo wuxuu ballan qaaday waa mid xikmad badan fatakhalaquu dhaqanka dhigta bi haadihi alakhlaaqi akhlaaqdaas fatakhalaquu dhaqanka dhigta bi haadihi alakhlaaqi akhlaaqdaas ma statactum intaad awoodaan litakuunuu si aad uga mid noqotaan min ahli haadihi raxma naxariistan dadka ehelka u ah si aad uga mid noqotaan dhaqanka dhigta akhlaaqdaas ulaa'ika kuwaas sayarxamuhumullahu alla u naxariisanaa li'anna man raxima qofkii dadka u naxariista ruxima isna waa loo naxariistaa facan cabdilaahi bni camrin cabdilaahi bni camr waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam alraaximuuna dadka dadka u naxariista yarxamuhum araxmaanu allaha raxmaankaha u naxariista irxamu u naxariista man dadka fil ardi dhulka korkiisa ku sugan yarxamukum hayniin naxariistee man allaha fi samaa'i kor ku sugan haddaad ilaaha kor jira naxariiska rabtaan dhulka makhluuqa ku sugan u naxariista akhrajahu abu daawuudaa soo saaray afar kun sagaal boqol afartan iyo kow wa tirmidiyuna waa soo saaray kun sagaal boqol labaatan iyo afar wasaxahu اlalbaniyu waa xadiid صaxiixa sheekh naasirah saxiixiyey fi silsilati axaadiisi صaxiixa raqamka sagaal boqol labaatan iyo شhan wallahu subxaanaه wa tacala aclam wsala اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed